ulmadu ka digriye cawiya subahu kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinbah meel waliba oo joogtaan iswalbadnoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal taarikh waxaa ku aaseysan tahay tobanka bisha janaayo sanada laba kun afariyo labaatan waana arbaco qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah in ka badan toban ruux oo kooxo gaangisa ah ay markaa ku jiraan qeybo kamid ah dalka ekwador xilli dalka looga dhawaaqay xaalad deg dega waan soo qaadan doonaa dalka bangaladesh doorashadii ka dhacdayna waxaa ambaariyay dalalka reer galbeedka walow shiinaha iyo ruushka ay iyagu markaa bogaadiyeen iyanuuna soo qaadan doonaa madaxweynaha ukrein valadimir zeleniskina wuxuu bilaabay booqasho uu ku tagaya dalalka qaaradda yurub uu ka raadinayo taageero ay ka siiyaan dagaalka uu kula jiro ruushka waan soo qaadan doonaa israel weli waxay dhibaato ku haysaa dadka reer falastiin ee khaza ku nool xilli khasaaraha dadka rayidka gaaray uu sii kordhayo qodobadaasi kunagu soo kordhaa xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyna lagu dhaaciyo wiilshada qalbiyo adigoon qamuun iyo bukaan qaabin umay guudkana kaqalooda admiga sida biciidka qudhaaciyo wiilshada qalbiyo qabowgii qaarqaarahaya midiidaayah qabowgii qaarqaarahaya miladii qaarsanaya hawlaha qaarsanaya hawlaha kugu mudantay kugu mudantay qodahadu qalbigaagu mehel jiro gawdi qab way tahay qaadanayana casnimo inkastoodi qab way tahay qaadanayana casnimo qalanbaawinima yeelay

dhegeysti qoraansi ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynayaa laha u wada raxmadee fanaaniinta zahar axmed jaamac iyo axmed mooge liibaan eradaystan waxaa iskale abwaan maxamed aadan dacar lacanka waxaa saaray axmed nuur jango riwaayaddii badjacayl jacayl badana bay qayb ka ahayd waan heysii la qabtay kun sagaal boqol shan iyo tobaatankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyana maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolabaataniyotoddoba sano haddan uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega war niyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharafcii heeda hohoyaday timaha daabidkahaa ku nool qaybaha hore ee barnaamijka kulanka knn ayaan guda gelaynaa dhegeystayaal aynu ku bilaabne shacabka gobolka owdal ayaa weli waxa ay markaa ka biyadiidan yihiin damaca guracan etoobiya ay ku dooneyso e, biyaha soomaaliya boqolaal ka a ah shacabka magaalada boorama ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada iyagoo oo markaa muujinaya dareenkooda ku aadanaysan inaysan marnabo raalli ka ahayn kana noqon doonin in biyaha soomaaliyeed uu qof shakhsiya bixiyo laguna wareejiyo markaa etoobiya oo la yahay halka ay kala joogaan taariikh ahaan marka la eego dadka soomaaliyeed iyo iyaga waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada borama oo ka hadlaya aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan diidmada ay ka muujinayaan damaca guracan etoobiya ay ku doonayso biyaha soomaaliya iyo heshiis safgaradkii lagu sheegay ee dhex maray iyaga iyo muuse biixi dadka shurkaay keenay dareenkaygaannu ka hadlaynaa aqbali mayno yeelina mayno in la qaato dhulkayga waxa weeyaan musabixiow waad iska hadashay waad iska hadashay axmaarada iyo waxaanad sheegaysaa wootana wax allo waxayna yeeli karaan baddaas kama qaadi karaan labaatan baad sheegtee mitir mitir nusbaloor kama qaadi karaan nusbaloor wallaahi haddaad baddaa ka ogolaanno haddaynu baddaa ka ogolaano ogolanno boormaalanoogimana boormaalanaga qaada wallaahi alcadiim waa nin fadhigaa fadhiuga noqdo odayaal dhallinyaro odayaal waxbaa ka sugina odayaal yaa waxba naga sugin innagaa maanta dhulkan ka shaqayno ka talinayna laasoo arrintaa diyaaruma nihin badaynu inaan ilaashana soo diyaaruma nihin badaynu inaan ku dhimanna soo diyaaruma nihin soo badaynu inaan ku dhimanna waa diyaaruma nihin soomaali laga soo dago nin walba qabiil buu leeyahay dawladna la wada yeelan karaa laakiin bil lama wada yeelan karo ninku yidhi sinaan mayno arrintiis sariintiisa dekada berberi waxay noqonaysaa goob ganacsi waxay noqonaysaa dekad caalamiya ah. idinkana waxaan keenayaa xeryo ciidama ka dhigaya wax caqliga gala maaha muusaan kalmadu sheegayaa annaga manda ayaga annaganana wax na weydiin awal haddaanaan jiifna annagu maanta ma jiifno annagu annagoo soomaali arkayna lagama yaabo in annaga xabashi na gumaysato annaga in xabashi dalka u hadho lagama yaabo muuse hadday intiinu kaa ogolaatay lagama yaabo marnaba inaad dalkaagu beex noqdo inaad dalkayga la gato annagaa ilaahay subxaana wa tacaala maadu sugnaatay marka labaadna waxaan doonaya inaan madaxdii shacabkii magaalada boorme guud ka qayb qaatay in maanta iskusobaxan u dhaco farinta u diray waxa weyaan waa kuwa xukuumadda lagu matala oo ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradu laba bilood ka hor farriin waxay noo dirayeen ah etoobiya oo ay karaysta ma rabto ee badan yeelatay rabtaa maanta waxay taagan tahay inay keenaan maxaa iyagii ay dilaali ka noqdaan qaarkood qaarkoodna ay ka aamusaan adeerada waxaa leeyahay markeedaa saxsantihiin markeedaa saqaldantihiin tan maanta dhici mayso weligeed bayna dhacay waxaan leeahay yahay ninkaa mid horena madaxweynaha ee dalka loo dhaariyey ee kitaabka quraanka lagu dhaariyey dalkii iyo diintii iyo dadkii u khiyaamay waxa nasiib darraa intuu warbaahinta etoobiya soo fadhiistay halka idhaahdo baddii baan bixiyey bad uga xoof leeyahay ma aha sokor iyo tufalla mismise ma aha wax iibsan kara ma aha ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda reer awdal burkiina inigaa leh dhaxalkooyna inagaa leh maanta taarikhdeena waa albaabiye taarikhad leedahay ma jirto waxa keliya ah ku faanna waa siilaac siilaac dee dhulka inagaa lahayn meegaa lahaa noolama lahayd noolama lahayd dhulka inagaa leh gaari mayna gaarama inagaa baa gadhaa ma nihin oramo ma nihin soomaali biyuuraan nahay ummadda soomaaliyeedna way wada difaacayaan taa way wada joogaan nagoo wada aragnay iyo nabakeena waa difaacaynas walaa waddanka inagaa u dhawada inagaa leh maxaa inay muuse biixi wuxuu noogu talagalay afka bira awdal khaas u ah inuu badeena iyo dadkeenaba iibsado wey iyo ugu talagalay marka walaa waxaanu leehay fadhiga reea wala ka kacaan ha ka kacaa way hurdaana hurdada ka kaca habeenbaa la hurdaaya ka kaca oo raggeenu ha dhiibiyo oo ha hadlo marnaba ma aqbalino damaca etoobiya ee dhulka soomaaliyeed qayb ka mid ah in la iibiyo raallina kama nihin waxaanu garab taagannahay dowladdeeda soomaaliya madaxdeeda ayaan garab taagannahay codadkaas aad maqlayseenna waxay ahaayeen qaar ka mid mida shacabka ku nool magaalada boorama oo iyagu markaa weli muujinaya dareenkooda ku aadan siday u diidan yihiin damaca guracan ee itoobiya ay ku doonayso biyaha soomaaliya xilli eh, markaa kowdii bishan janaayo la sheegay in markaa heshiis afgarada uu dhex madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo ra itoobiya abiy axmed arrintaasi oo si weyn u diideen shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya golayaasha baarlamaanka iyo qaar kamida ah dalalka caalamka ee soomaaliya saaxiibada la ah eh, dhinaca kale muqdisho hadian usoo noqonana wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay eh, kulan culimada soomaaliyeed marka ay kasoo qaybgaleen culimaa diinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulanka oo isna lagu diidan yahay damaca etoobiya ee ku dooneysa biyaha soomaaliyeed marka kulanka intii uu socday waxaa ka hadlay qeybaha kala duwan ee culimaauddiinka soomaaliyeed oo ka dhiibtay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan iyagoo diiday eh, ugu dambeynna bayaan ay kasoo saareen eh, kulankoodii culimada waxaana bayaanka akhriyey eh, mid ka mid ah culimaauddiinka kasoo qaybgalay marka kulanka ku qabsoomay shir ay isugu yimaadeen culimmada soomaaliyeed kaas oo lagu qaada dhigay mowduucyada kale ah ba muhiimadda diinteenna ay siisay difaacidda dalka iyo dhulka muslimiinta bad beri iyo hawo ta aragtida sharciyeed ee ku aadan iibinta aragtida sharciyeed sharciga islaamka ee ku aadan iibinta kiraynta iyo hibaynta dhul muslimiintu leeyihiin in la siiyo gaalo ja sidii loogu midoobi lahaa difaaca qarannimada iyo madax banaanida dalka iyo kaalinta hoggaamineed ee kaga aadan dowladda soomaaliya sidaa daraaddeed dood iyo falanqeyr dheer kadib kulanka culimmada soomaaliyeed waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran kow culimmada soomaaliyeed waxay ku ammaanaysaa dowladda soomaaliyeed dadaalada ay ugu jirto difaaca dalka ayada oo ugu baaqaysa dowladda federaalka soomaaliya in ay dardar geliso waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca xuduudaha dalka dhulka badda iyo beriba sidoo kale waxay ugu baaqayaan dhammaan maamulada iyo bulshada soomaaliyeed inay ku garab istaagaan dowladda soomaaliyeed difaaca dalka labo in bulshada soomaaliyeed meel meel kasta oo ay joogtaba u midowdo ka hortagga faragelinta iyo boobka lagu hayo gobonnimada dalka kana fogaadaan khilaafaadka siyaasiga ah qabyaaladda ku salaysan iyo midka fikriga ahba si loo ilaaliyo difaaca qarannimada iyo madaxbannaanida dalka misdaaqan liqowlihi tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu saddex culimmada soomaaliyeed waxay boogaadinayaan wadahadallada dib dib oga bilowday ugu bilowday dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ayaga oo ku baaqaya in laga midho dhaliyo wadahadalladaas si loo xaqiijiyo midnimada ummadda soomaaliyeed afar in hoggaanka dhaqanka ganacsatada culummada macallimiinta bahda saxaafadda abwaanada iyo dhammaan aqoonyahanka soomaaliyeed ay gacan ka geystaan abaabulka bulshada isla markaana uga digaan marin habaabinta lagu hayo diintooda taariikhdooda dhaqankooda iyo xuduudahooda kuna garab istaagaan dowladda soomaaliyeed difaaca dalka shan si gaara culummada waxay ugu baaqeen dhallinyarada inay gutaan waajibka ka saaran difaaca qarannimada soomaaliya si la mid ah dhallinyaradii u soo dagaalamay kana qayb qaatay halgankii gobonnimodoonka dalkeenna kana digtoonaadaan in looga faa'iidaysto kacdoonkooda si aan u adeegaynin dalkeenna diinteenna iyo dadkeennaba lix in shucuubta muslimiinta ah ee deggan gobolka geeska afrika ku baraarugaan gulufka gardarada ah ee abi axmed isaga horkeenayo shucuubta muslimiinta taas beddelkeedana waa in shucuubta muslimiinta iska kaashadaan maslaxadooda diintooda iyo nabad iyo derisku wanaagga siday ugu wada noolaan lahaayeen innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum toddoba culimmada soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dowladaha islaamka waddamada carabta ururada aan qaybta ka nahay iyo dhammaan caalamka intiisa kale ee nabadda jecel inay garab istaagaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed siyaasad iyo amni ahaanba sideed ugu dambayn culummada soomaaliyeed waxay oga digayaan dowladda etoobiya natiijada qaraar natiijada qaraar ee ka dhalan karta falagelinta iyo xadgudubka xuduud xuduudda dalka soomaaliya wabilaahi towfiiq culimada soomaaliyeed oo bayaan ka soo saaray arrimaha ku aadan xiisada geeska afrika ka alusan gaar ahaan ee udhexeysa soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya xilli etoobiya weli aysan markaa ka tanaasulin damaceeda gurracan ay ku dooneyso biyaha soomaaliya arrintaa oo ay diideen xukuumadda soomaaliya golayaasha baarlamaanka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed dhinaca kale eh, qaar ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa markaa waxay tuhungeliyeen sababaha dowladaha qaar ee saaxiibada la soomaaliya isan weli kaga hadal arrimaha ku aadan xiisada udhexeysa soomaaliya iyo itoobiya ee arrinta badda la xiriirta xildhibaan maxamed cali cumar caranuug oo ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in xildhibaanadu ay doonayaan eh, markaa in la qabto sidoo kalena la falanqeeyo mooshinna la xiriira heshiisyada xukuumaddu ay la gashay imaaraadka carabta iyo sidoo kale eh, dowladda itoobiya oo ay sheegeen markaa in loo baahan yahay haddii uu madmadow ku jiro in eh, loo caddeeyo baarlamaanka iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed haddii kalena ay sidooda meel mar ku noqon doonaan waa kan xildhibaan caninoog mooshinkan waxaa waaye eh, wax kaloo dhib eh ma jiro xukuumadda heshiisyadii ay soo gashay ayaan rabnaa baarlamaanka in la horkeeno keeno waxa ku dhex jiraan rabnaa inaan ogaano maadaama waddankeennii lagu soo xadgudbay dawladda etoobiya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanideenna ay ku soo xadgudubtay oo jamhuuriyadda soomaaliya maanta qayb ka mid mida ah ay leeyihiin annagaa qaadanayna saylac layidhaah xuduudaha soomaaliya way cad yihiin badaheenna iyo cirhkeenna iyo dhulkeenna intaba xuduudaha way cad yihiin marka heshiisyadaasu markii la keeno ayaan ogaan doonnaa soomaaliya cidda saaxiibka la'ah iyo cidda cadowga ku ah heshiisyada lala soo galay dowladaha waa dhowr hadda mooshinka laga geeyey imaaraadka ka mid ah etoobiya ka mid ah waa badan yihiin dabcan waa lix hadda inta mataqaanaa ii sheeg annagu mooshinka aan ka geynayo ay noo soo gudbiyeen guddoonka baarlamaankaa la keeni doonaa insha allahu tacaalaa ciddii mataqaanaa soomaaliya garab istaag iyo walaalnimo iyo hiillo iyo mataqaanaa jilicsanaanta maanta aan jilicsannahay si dhambe noo garab taagan waxaa heshiisku lagu soo galay ayaan ogaan doonaa nuqullada rasmiga ah ee heshiiska ama yugal dawladda ay la soo saxeexatay waa abaalmarinaynaa waa loo xalaalaynayaa ciddii laakiin ay wax ku dhex jiraan waa la xisaabtamaynaa waddankana waa ka eryaynaa waxaan kaala hadlayba waaba qadiyaddaba xaqaana u leeyahay inaan ka hadlo xukuumadda hadda lala dirirayaa iyo xukuumadda halgankeeda lugaha lagu dheggan yahayna meeshaan lagama akhrin sideedaba heshiis xukuumo hadday soo gasho baarlamaanka in la hor keeno waa waxa bannaanka looga haaya tuhunaan ugu jira dowladaha heshiiska lala soo galay ay ka mid tahay dowladda etoobiya maanta xadgudubka nagu soo samaysakeedina weli lama keenin baarlamaan heshiiskeedina weli baarlamaanka lama keenin dowladda imaaraadka heshiisa lala soo galay eh, heshiiskeedii baarlamaanka ayadana weli lama keenin eh, waxaa jira marka tuhun ah etoobiya markay nagu soo xadgudubtay dowladihii carbeed ama dowladihii saaxiibka soomaaliya dhammaantood waa cambaareeyeen imaaraadka ilaa haddeertaan kamaysa hadlin tuhun marka waxaa nugu jira ah etoobiya iyo imaaraad inay isku rakiban yihiin dana ay ka dhexeeyaan marka waxaan rabnaa eh, waxa aan ku jirno waaba halgankii xukuumaddan qayb ka nahaye heshiisyadaasaa la horkeenayaa waddanka ciddii ma mataqaanaa haddee wax madow iyo suuq madow uu ugu dhex jiro meeshaan waddankan waddan mataqaanaa la hagardaamin kara maana waddanka dawladuu leeyahay xukuumuu leeyahay inaan akrinno shacabka soomaaliyeedna ay qancaan etoobiya waaba nagu soo xadgudubtayba oo dal haddee madax bannaan oo dekeddiisa la raba in la qaato eh, haddee waajibka uu leeyahay ayaa la marsiinaya xildhibaan caanunugo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayuu ahaa oo sheegay in markaa ay guddoonka u gudbiyeen mooshin la xiriira sidii dib oogis loogu sameyn lahaa loona falanqeyn lahaa heshiisii uu sheegay in lala galay dowladaha imaaraadka carabta iyo etoobiya oo la gashay xukuumadda soomaaliya weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal ka feejignaw khiyaano iyo musuq maasuq ku nool barnamijka adegsanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii egrana madaxweynaha dalka ukrein valadimir zelenski ayaa gaadhay dalka lithuania iyadoo oo marka uu ahaa ama ay ahayd booqasho lama filaana ah. uu ku tagay in dalkan kamid ah dalalka loo yaqaano baltic country waxaa sidoo kale la filayaa inuu tago wadamada estonia iyo latvia oo intuba ah dalal yaryar oo kamid ah eh, qaaradda yurub kuwa markaa dhaca waxaana qorshaha safarkiisa lagu sheegay inuu yahay inuu raadinayo taageero uu ka helo dalalka midooda yurub ooy doonayo markaa inay ka taageeraan dagaalka uu kula jiro ruushka haddii uu ka heli lahaa taageero milatary iyo mid dhaqaaleba waxaa sidoo kale qorsho yahay in markaa madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski uu la kulmo saraakiil sarsare oo ka tirsan midooda yurub iyo sidoo kale gaashaanbuurta nato oo uu doonayo markaa inuu ka helo eh, taageero milatary oo dhaba iyo sidoo kale mid dhaqaale waxaana markaa eh, qorshuhu yahay Eh, in uu helo ama u weydiisto eh, dalalkan taageero dhaba ah oo ay siiyaan si markaa wadankiisa uga soo kabsado dhibaatada dhaqaale ee haysata ama dhaqaalyarada haysata iyo burburka wadankiisa soo gaaray tan iyo markii ruushku duulaan ku galay wadanka ukraine eh, dhinaca kale waxaa laleeyahay ruushku waxa uu qorsheynayaa soo saaritaanka bamka waxgumaada iyo horumarinta bambaanooyinka markaa loo adeegsado daroniska wax lagu duqeeyo wakaaladda wararka ee dowladda ee tass ayaa sidaa qortay iyadoo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka mid ah militariga waddankaasi ruushka warbixintan waxay muujinaysaa in ruushku uu doonayo markaa inuu soo saaro xaddi badan oo markaa hub ah sidaas oo kalena uu markaa sameeyo bambaanooyinka wax gumaada ama wax lagu burburiyo qorshuhuna yahay markaa in ciidamada ruushku adeegsadaan si ay ugu fududaato iska caabinta ukrain ee eh, ciidamadooda maadaama ay doonayaan markaa inay ku fara adeegaan deegaano badan oo ay horey uga qabsadeen eh, ciidamada wadankaasi ukrain bilowgii dagaalkaba waxaana leeyahay eh, saraakiil sirdoon ka tirsan mareykanka waa sirdoon mareykan ka tirsan waxay sheegayaan in qorshaha ruushku uu yahay sanadkan eh, inay soo saaraan xaddi badan oo markaa bambaanooyinka xubgumaada ah xilli ay jirtay in lagu eedeeyey ruushka dalalka reer galbeedkuna ay ku eedeeyeen in ruushku uu hormariyey eh, nuuca bamka loo yaqaano dral bamb oo kamid ah eh, nuucyada ku jira bambaanooyinka loo yaqaano cluster bambis oo loo isticmaalo dagaalada sidoo kalena kamid ah bambaanooyinka aada wax u burburiya eh, dhinaca kale bangiga adduunku waxa uu sheegay in marka la eego isbeddelka dhaqaalaha waddanka ukraine uu soo kaban karo sanadka sidoo kale kii dhammaaday uu sameeyey sarukac marka la eego waxsoo saarka gudaha oo uu kordhay afar dhibic sideed boqolkiiba iyadoo oo markaa sidaasoo kale la filayo inuu sameeyo soo kabasho aan sidaa u buurnayn oo markaa aada u yar saddex dhibic laba boqolkiiba ayaa la rajeynayaa in sanadkan laba uu kordhi karo sida lagu muujiyay warbixin ay soo saareen baanka adduunka marka la eego dhaqaalaha dunida marka loo fiiriyo ama wax loo yaqaano global economic prospectis waxaa ukrain ay la daaraadhicisay markaa dhibaatooyin dhaqaale oo kaga yimid dagaalka ku furan waddanka iyo duulaanka ruushka uu ku galay ukrain arrintaasi oo aada hoosudhac ugu keentay waxsoo saarkii gudaha waddanka iyo waxyaabihii la filayay eh, markaa inay dhaqaajiyaan eh, kaabayaasha dhaqaalaha waddanka oo burburay maadaama duqeymo xoog leh uu ruushku ku bartilmaameysaday ukrain muddo badan oo laba sana Eh, dhinaca kale ee yukrain waxay sheegtay in in ka badan siddeed boqol oo ka mida ah militariga ruushka ay afartankii saac lasoo dhaafay ay ku dileen weeraro iyo dagaallo ee eh, ka dhacay yukrain sarkaal sare oo u hadlay ciidamada militariga yukrain qoraal uu soo dhigay bartiisa ee eh, bulshada ee facebook waxa uu ku sheegay in ciidamadoodu ay dileen ilaa siddeed boqol oo kamid ah ciidamada waddankaasi rushia afartankii saac ee lasoo dhaafay sidoo kale waxay sheegeen inay burburiyeen gawaari saldhigyo military iyo sidoo kale taangiyo dagaal oo ay markaa adeegsanayeen ciidamada ruushka in u suura gashay kuwa ukraine iyo burburyaan waxay leeyihiin waxaynu burburinay laba taangi sidaasoo kale saddex iyo toban ka mida ah gawaarida gaashaaman ee kuwa dagaalka ah laba iyo toban ee nuuca madaafiicda goobta ama madaafiicda loo yaqaano ama qalabka loo yaqaano artillery systems iyo laba ka mida ah, fadhiyada laga soo rido gantaalada markaa lagu duqeeyo gobolada wadankaasi ukraine qalabka difaaca hawada iyo lix iyo labaatan oo kamid ah gawaarida gaarka ah iyo qalabyada gaarka ah ee milatariga isticmaalaan milatariga wadankaasi ruushka waxa ay markaa warbixintooda ku sheegeen ukraine in marka marka la eego ruushka khasaaraha kasoo gaaray dagaalka tan iyo laba kun iyo labaiy labaatan markii ay waduulaan ku galeen wadanka ukraine khasaaraha dhimashada uu yahay saddex boqol lixdan iyo toddoba kun shan boqol iyo sagaashan askari inay markaa ka dileen ruushka lix kun iyo afartan taangi ay burburiyeen koob iyo toban kun laba boqol sagaaliyo labaatan ka mid a ah gawaarida gaashaaman ee noocyada dagaalkan ay burburiyeen siddeed kun lix boqol sagaashan waa lix iyo sagaashan ka mid a ah nuuca artillery systemska loo yaqaanan ay markaa burburiyeen sidaas oo kale qalabka ay ruushku isticmaalaan milatarigooda nuuca loo yaqaana m l r ic unitskana ay ka burburiyeen ku dhowaad kun sidaasoo kale waxay sheegeen in qalabka difaaca ay ka burburiyeen milatariga ruushka lix boqol iyo afartan diyaaradaha marka la eego ay markaas soo rideen haddii ay helicopter iyo diyaaradaha kalebana ay kaliyihiin saddex boqol ilaa saddex boqol afar iyo labaatan nooca helicopteriska ah sidaasoo kale waxay shaaca ka qaadeen inay markaa ay burburiyeen labaatan iyo saddex maraakiib iyo doomo isugu jira iyo gujisyada badda mara oo ay sheegeen inay howlgallo gaara ah dhowr mar ku burburiyeen waxay oo kale ay markaa sheegeen in qalabyada loo isticmaalo fadhiyada ciidamada in lagu ilaaliyana ay markaa burbur xoog la gaarsiiyeen waa warbixinta ay markaa soo saareen milatariga ukraine oo ay sheegeen in markaa si guud ay usoo bandhigeen khasaaraha gaaray ruushka tan iyo bilowgii dagaalka ruushka iyo ukrain afarlaatankii februari sanadii laba ma jirto cid xaqiijin kartaa warbixintan sax ahaanshaheeda balse ukrain ayaa sidaa iyadu soo bandhigtay sheegtayna Eh, in markaa ay tiro intaa la eg oo ciidana iyo khasaare intaa la egba ay gaarsiiyeen milatariga wadankaasi ee eh, rushia weliba ruushka uusan arrintaa ka jawaabin dhowr maroo sidaanoo kale warbixin ay ukrein usoo saareen ruushku waa uu beeniyey khasaaraha iyo tirada ay sheegteen inay markaa ka dileen ciidamada wadanka ruushka dhanka kale ugu yaraan ruux ayaa geeriyootay tiro kale dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii weeraro ay ka dhaceen qeybo ka mid ah wadankaasi egwador waxaa la leeyahay weerarada waxaa ka dambeeyey kooxa hubeysan oo falaaga ah oo gaangiska kuwaasi oo dhibaato ku haya wadankan ee eh, egwador waxaana arrintaa ay keentay in dhibaato xoogle wadanka ay gaarto madaxweynaha waddankaasi egwador daniel naboa oo isagu markaa eh, ah hogaamiyaha waddanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah wadanka iyo bandow maadaama ay sii kordhayaan xiisadaha ka taagan wadanka egwador iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha fallaagooyinka ah oo dhibaato badan ku haya dadka shacabka ah ee egwador ku nool waxaana wadankan ula daaradhacaya dhibaatooyin ay geystaan kooxo markaa kasoo horjeeda dowladda oo fadhiyo iyo saldhigyo markaa eh, kuwa oo waxyaabaha maanka dooriya eh, laftirkooda ka ganacsada sidoo kalena wax tahriibiya arintaasi oo markaa dowladdu ay aad uga soo horjeedo waxaana eh, dowladdu ay sheegtay in dhaqaaqayada la xadiday ayna joojin doonaan isu socodka dadka iyo gaadiidka si looga hortago ee dhibaatooyinka dadka rayadka ah gaaraya maadaama dhibaato xoogle ay markaa dadka rayadka ah loo geystay dhinaca kale milatariga mareykanka waxay sheegeen in ku dhowaad eh, labaatan ka mid ah nuuca droniska ay isticmaalaan xuutiyiinta yemen ay ku weeraraan koonfurta badda cas maraakiibta isticmaashay inay markaa dhulka soo dhigeen qoraal ka soo baxay milatariga mareykanka oo ay markaa wadajir usoo saareen iyaga iyo kuwa ingiriiska waxay ku sheegeen in ay u suura gashay in howlgal ay ka fuliyaan waliba howlgal ballaaran dhanka badda cas ayna ku burburiyaan doomo ay doonayaan xoutiyiintu inay ku weeraraan maraakiibta badda isticmaasha iyo sidaasoo kale dronis ay weeraro ku geysan rabeen taa ay sheegeen inuu ah howlgal guuleystay xuutiyiinta yemen ayaa weeraro badan ka fuliyey aagga badda cas ee koonfurta yemen oo iyagu maamulaan lix iyo labaatan weerar ayaa la diiwaan geliyey inay weerar ay ku qaadeen markaa maraakiibta caalamiga ah ee isticmaala biyaha badda cas toddobadii toddobaad ee u dambeysay oo markaa geysteen weeraro toos ah oo ay ku burburiyeen ayna ku waxyeeleeyeen maraakiib ganacsi doomo ganacsi oo ay leeyihiin dalalka reer galbeedka iyo xitaa kuwo kale oo markaa ganacsiyo kale oo gaar ah waxaa la leeyahay tirada la diiwaan diiwaangeliyay weerarada waxay marayaan lix iyo labaatan oo xuutiyiinta yemen ee ay taageerto iiraan ay geysteen tan iyo bishii novembar sagaaliyo tobankeedii iyagoo weeraro toosa ah markaa ku qaaday maraakiib markaa marayay biyaha ka baxsan aagga badda cas oo ay weerareen maraakiib ay leeyihiin dowladaha hindiya iyo sidoo kale dalal kale oo caalamka ka mid a ah. waxayna arrintaa bilaabeen xuutiyiinta yemen markii ay markaa gaza duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka joojin waayeen tan iyo markii uu dagaalka bilowdana xuutiyiinta yemen waxay ballan qaadeen in iyagoo u arguudaya dadka reer falastiin ay beegsan doonaan reer galbeedka maraakiibtooda iyo sidoo kale doonyahooda ayna markaa weerari doonaan danaha mareykanka iyo xulafada reer galbeedka ee isticmaala biyaha markaa badda weli barnamij kulankaad degeysanaysaan kenina waad nagala socotaan saaxiib yaal dhegeystayaashin waxaa ku luuqeynayaa allaha wada raxmadee fanaaniinta xaliim khaliif magool iyo sidoo kale maxamed suleymaan tube waxay ahayd xitaalka barnamij kulanka enan kale iyo hese ayaa socda balse markaan waxaad ku dhawataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay farax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo arbaco ah taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo saddex boqol iyo lix cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sannadii labadii kun iyo sideed ee baarlamankii soomaaliya ee xilligaasi ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey xukuumaddii uu wakhtigaasi soo dhisay ra-iisul wasaarihii soomaaliya ee xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde maanta oo kale sanadii labadii kun shan iyo tobankii dagaalamayaasha al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xaafado ka tirsan muqdisho xilli maalintaasi uu muqdisho ka furmay shirkii urur goboleedka igad maanta oo kale sanadii labadii kun lix iyo tobankii madaxweynihii soomaaliya ee xilligaasi xasan sheekh maxamuud ayaa taageeray go-aankii xukuumadda soomaaliya ay xiriirka ugu jirtay dowladda iiraan isaga oo sheegay in iiraan ay caqabad ku ahayd xasiloonida soomaaliya maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol lix iyo afartankii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay kulan ku yeeshay magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii wadamada bakistan iyo hindiya ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro dagaal u dhexeeyey dalalka bakistan iyo hindiya maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii yuhuudda ayaa sii daysay boqolaal ka mid ah maxaabiis falastiiniyiin ah oo in muddo ah ku jiray xabsiyada yuhuuda ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii labadii kun saddex tobankii ku dhowaad boqol ruux ayaa ku geeriyootay in ka badan boqol iyo labaatan ruuxna waa ay dhaawacmeen kadib markii qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada kuweeta ee dalka bakistan guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay faraaxood la socodsiinaysa xubintii kale waxaa dunida ka dhacay dalka bangaladesh haddaan markaan eegnana saacado kadib eh, markii xisbiga wadankaasi ee talada wadanka hayaa gaar ahaana markii ra-isul wasaare loo doortay sheekh xasiina waxay markaa la kulantay xubno badan oo ka mid ah siyaasiyiin mucaarad ah oo iyaguba qaadacay natiijada doorashada sidaas oo kale waxay la kulantay wadamada caalamka safiiradooda iyo duulaansiyiintooda ku sugan bangaladesh si ay markaa uga dhaadhiciso in doorashadu ahayd mid markaa sidii loogu talagalay u qabsoontay walow ay ku kala qaybsameen dalalka caalamka natiijada kasoo baxday doorashada waxay markaa la kulantay danjirayaasha dalalka hindiya filibiin singabuur iyo dalal kale kuwaasi oo iyagu ay ka mid yihiin raashka iyo shiinaha oo ugu hambaleeyey guushii shaqaxsiina kasoo hoysay natiijadii ka soo baxday ama doorashadii ka dhacday wadanka bangaladesh sideedii bishan janaayo waxaana sheekh ay markaa dalalka kale ugu baaqday inay markaa doorashada aqbalaan natiijadeeda sidoo kalena ay u hambalyeeyaan iyada maadaama ay tilmaantay in doorashadu sida loogu talagalay ay u dhacday mareykanka ingiriiska iyo dalal kale ayaa waxa ay markaa tuungeliyeen markaa natiijada ka soo baxday doorashada dalka bangladesh ka dhacday iyagoo sheegay inay markaa sharci darro tahay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka matthew miller qoraal uu soo saaray waxa uu markaa ku sheegay in xukuumadda washington ay aaminsan tahay in codadkii iyo sidii nidaamkii doorashadu ay u dhacday ay ahayd mid markaa aan ahayn xor iyo xalaal taa sidaa darteedna ay muuqato sabab aysan uga qayb qaadan karin mareykanku in iyagu markaa ay aqbalaan natiijada sidoo kalena ay ugu hambaliyeeyaan ra-isul wasaaraha wadankaasi bangaladesh sidaasoo kale u k iyana waxay ka qaaday in doorashada aan loo dhammayn maadaama xubnaha mucaaradku ay qaadaceen natiijadii kasoo baxday ee doorashadii dhowaan ka dhacday wadanka bangaladesh si kastaba ahaatee waxa ay dooneysaa ra-isul wasaaraha wadanka bangaladesh xasin inay ku qanciso dhammaan dhinacyada mucaaridka iyo xubnaha kale ee kasoo horjeeda natiijadii ka soo baxday doorashadii ka dhacday waddankaasi bangladesh si ay usoo dhistay xukuumad eh, ka shaqeyn karta eh, danaha bangaladesh waddankaana ka bixin karta dhibaatooyinka haysta markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waadyaala kalamaanay gooja caddaya laascanood wixii naga raacay weydinkii ogaaye war ma soo rogaal celiseen warba wajananka somalilan bay toobi ku maqan muxuu soo rogaal celiyaa waar warkaa naga dhex gelinaya imka laascanood isku haya warbo waxaan maqli jiray kasi waaye wax waa qabaal waana ka bataan war bashiirow gabagaa reer laascano waa ka aqo og yihiin dagaalkana sidaan xogta ku haya lagaagama dhowo gaariga tignikada oo lagu diriray ragga isku qabtay ugarowe iyo gaalkacyihii ka soo kala jeedaan hayaay war ma qaranka iyo hubkii somalilan bay buntland isku haysataa warbo welgeed bay soomaaligeelaya dagaalada ku dagaalami jidhe eh. hadda goojhadda xaggee ku ogeyn warkalamaanee dagaalka laascaanood ka dhacay eh. ugu yaraan sideed nin ku dhimatayaa la yidhi tobaneeyena waa ku dhaawacmeen eh. gaari tignika ah laysku qabsadayaa la yidhi oo somalilan laga furtay waana gurmadkii laascaanood tagayaa la yidhi waxaa isku haya waan cuquubadaydii baa ku dhacday iskada warwaaqlow soomaaliis dishay waxba isama qoraana loo yidhi laba habayse kala goostay midna cad macaan ma cunine hadda salaadiintii baa dhex gashay baa la yidhi arrinta xaaladduna waa qabowdoo magaaladu waa xasiloon tahay warnimayo hadda kahor waxaa la yidhi gabyaagii cali dhuux baa geel niman culimaa ka soo dhacay kadibna culimmadia ka daba timid waxay dhaheen warni annagu niman culimmaaha nahayo geelayna noocelaan kuu ducayne kadibna gabay dheer oo ugu quus gooyey uu tiriyey oo uu ku soo gebangabeeyey meeriska ah waxba haysirrabin waan arkaa shiikh inaad tahay waana u diidayoo waa ka tageen waa dambana dambena calidhuuxoo xanuunsan oo tabar dhigay oo meelgeed jalbeebkiisa jiifa baa nin u yimid odayuhu wuxuuna yidhi caliyow sidee lagu hayaa calidhuuxna wuxuu ninkii ugu jawaabay waxaan u malaynayaa geelii aan culimma culimada ka dhacay eh. in layga raacay eh. marka waaqla waa kale cuqubadeennibaa ka soo baxdaye eh. masuugga culumaa laheeduu soo wadaahu dhihi doonaa wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada warda idinku suugaya culimo maa kala saardhaanin aryaadhaha iyo tiin aabbahoo dagaalka ku dhintay inuu lahay walee ma dhici karto oo hadda xabad agoonu leedahaa jirta miyaadna leedihiin war kalemaanay war ma haysiine soomaalidu intay isku mashquulsanayd oo waxaas hadda la sheegaya wax lamida isku haysteenoo ku dhimanayeen ayaa qolkoodii orama qabsatay xog laga ogaaday dagaalka khawaariijta ee galmudug ka socdana waxay sheegaysaa nimanka godadka ku jiroo jeexjeexa weli ka dagaalamaya inay oramo yihiin saddexdii bilood ee lasoo dhaafayna waxaa la yidhi oramadii ugu badnayd ee shabaab ku biirta ayaa dalka soo gashay oo kuwa ugu badan ay ka soo galeen gobolka bakool qaar kalena galgaduud war soomaalidu intay sii tahriibaysa waa loo soo tahriibaya war soomaalidu intay lahayeen qurbannaga yurubnaga kanadanaga maraykannaga shariifiyannaga ayaa waxaa ku socotay dhulkanaga baddannaga cirkanaga meel walbanaga waar olamada hargaysa joogta igawallee somalilantarka way ka badan tahay war hadda dhalasho ma siiseen waar taa allahu naxariista gabay cabdulla raagatiriye waxaa ka mid ahay maxaad sidii sacuudiga warqadaa ugu sameey wayda waa misree barcaaba wuxuu yidhi muusow orama keentaya badda siisaya iska daysaya wargabar joogta magaalada hargeyso fariin u dirtay madaxweyne muuse biixi waxay tidhi madaxweyne waad u jeeddaa shacabkii somalilan iyo soomaali meel kastoo ay joogto carada ay ka qaadeen heshiiskaad etoobiya la gashay ee waxaan kugula talinayaa inaad tidhaa waa ii intii aan la joogayo waa dawaqmay wax aan saxiixay iyo wax aan qorayna kalama ogeyn hadda markaan soo laabtay aan isqur saaray waxaana ii soo baxday inaan qaldanaayoo laymaan dooriyey heshiiska la sheegaaya aan saxiixayna waxaanba ka ogaaday soomaali soomaalida caradooda ee aniga waxaan saxiixay ee waxaan ogaay ma jirto soomaaliduna raalli ha ka ahaato warbow muuse masaacadaanu wallay taagi oo nala taagay qaadahaya war waxaa la yidhi rawaahu fulaan ibnu fulaan yajuusu fi ru'asaa yajhal wa wayaclam wa rubbamaa yajbun hmm. oo micnaheedu yahay madaxda waxaa u bannaan inay ogaadaan inay asiibaan inay agmaraan oo hilmaamaan inay cabsadaanna waa dhici kartaa mararka qaar nawaan kaftan baa u leedihi yihiine niman calaamadii kiristaanka wata madaxweyne muuse bixi markay u ducaynayeen ee aamin laga daba lahaa meesha inaani fayoobi ka jirinoo dadka la dhasarcaadiye waan dareemayey ducada nimanka marka xasuustoba waxay ku soo dhacdaa laftanagaa badinagaa cirkinagaa iyo dhulkinagaa warkalamaane waxaa la yidhi baaq iyo laga maqliyo ba'a ka soo yeedhay barbar kale haddii loo fasiro beenta odayaasha bilow fiican weeye go'aan baahi loo qabeeye bahbah iyo haddaan kale ahayn beele iyo reero boggaa laga midoobo dadka dadkii waa baraarugeye ha yeeshee barwaaqada jirtoon ugu boqoolayno iyo baabka laga doonayaan ii bislayn weliye barqa kulul itoobiya markuu booqasho u aaday bahdilkiyo siday ula dhaqmeen biixi lala yaabiye birigiyo baddeennaan abiibila ku taamaayey inuu bililiqaystayoo hadduu ku rabo saylac booto orama weeye fudayd lagu binayn maahe cadow boqonta kaagoy raboo bele u soo taagan bamba culus haddaad weyda iyo baaba iyo kaare bakoorado in layskaga celshaa waa bannaan tahaye dadkayguu birmadayaan dhegxumo buugga noogel raba loogu digayo waa tii la yidhi eh. beer fiican lama babashe eh. ha loogu baaqo bowdla meer eh. beer fiican lama babashe ha loogu baaqo bowdla meer war cabdulo jiritaanka qarankeenna iyo jiilka nabaddiisa amxaarka wax jeeqaaqayaan mari jawaabtiie jiri iyo hadduu sayid raba waa jahaad culuse kurka inan sharaabaa u qoran iyo jeedalkaan baray war bashiiroo dadka maxaawsiree daniba weli kama hadline warba waanaa matalahaya waar wallaweyney dhulka somalilan haween iyo badteeda maxaa idinka idinka galay baryaadhaha samiiha cabdullana waxa uu yidhi how eh. yaan dadka caadaw loo duulayn eh. dalkana la dhigin daaleel eh. yaan dadka caadaw loo duulayn dalkana la dhigin daaleel warkalamaanay soomaalidu waa qabaarmooge waxaa la yidhi gobolka geeska afrika qowmiyadaha ugu badan ee ku nool waxaa ugu caansan uguna badan soomaalida oromada xabashida canfarta tigreega iyo sawaaxiliga waxaa la yidhi orommadu waa kala diin waana kala dhaqan xabashidu waa kala diin waase isku dhaqan tigreegu waa kala diin waana isku dhaqan sabaaxiligu waa kala diin waana kala dhaqan soomaalidu waa isku diin waana isku dhaqan su-aashiise waxay tahay taariikhda lama arkin tigree oo diin ku kala duwan oo dhexdooda beelbeel isu dilaya oo kuraas isku haysta ama dhuldaaqsimeed ama ceelbii laga cabo weligeed lama arkin yihiin oromada diinta iyo dhaqanka ku kala duwan oo ayaduna waxaas iyo waxlamida ah isku haysata weligeed lama arkin sabaaxili diin iyo dhaqan ku kala duwan oo waxaas wax u dhow ku diriraya weligeed lama arkin amxaaro ama xabashi dhexdooda dagaalaysa balse soomaalidu oo isku dhaqan isku diin iyo isku afba ah weligeed jufojufo iyo ay isu haysataa taasuna waxay caddaynaysaa qoomiyadahaas kaloo dhan inay ka liidato marka su-aasha laisweydiinayaa waxay tahay sidee soomaalidu qoomiyadaha gees afrika la degan shartooda uga badbaadi karta iyadoo noocaas u dhaqmaysa urbow soomaaldu waa dad dagaalamo oo dhiig kululo hadda xiniyaashida haya arya qowmiyadaha dhanood sheegaysa waxaa laga waaye qowmiyad isu sheegta dareeda hadday ku waartiya haddii silic iyo dhibgaaro damaanteer iyo xumaanteer inay iyaku isleeyihiin oo cabdullah waxaa layidhi soomaalidu waa qowmiyadda keliya adduunka ku nool ee iska dhaadhicisay aaminsan hadday isdisho hadday dhexdeeda isdagaasho hadday kala qaybsanaanto hadday ay qabiilqabiil isu layso inay weli mid yihiin dareeda hadday ku waarto haddii silciya dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale miyaan hadda lagu lahayn warabwaanin dhageellama wuxuu yidhi allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaan waar haddaba waxaana leedihiin soomaalidu waa suntiga hargaha uwana wa ka gona miyaadan odhan war allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaan miyaan hadda la dhehin war madaxweyne ku-xigeenka puntland ee la doortay wuxuu yidhi waar somalilan baan aqoonsaday miyuu yidhi ma faysal cali waraabuu u jawaabay lama dhawaan karo miyuu yidhi warwarkaa naga dhexgelin waa falantiin wuxuu yidhi esasi kaatumo buntland ay ka mid tahay go'aanka isimadan inaan xaliyaa lii doortay haddaba u firdhiya arrintaa ma la socdaa wayhe ku daaye wadadeed maraysa waan maqli jiray war war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh wuxuu tegey wasaaradda gaashaandhigga taliyihii xooga dalka iyo saraakiishii sarsarena wuu la kulmay wuxuuna amray baa layidhi dagaalka shabaabka in la laban laabo laakiin waxaan la yaabanahay warbaahinta dowladdo ciwaanu waxay ciwaan ka dhigteen madaxweynaha oo booqday wasaaradda gaashaandhigga marka waxaan is idhi waaba la jabayo wasaaraddii gaashaandhigga miyaa xanuunsato isbitaal taal waar sheelax maxay ka dhaheen war anigan adigaan kula yaabanahay dalkan oromada ku soo duushay ee cadowga laga difaacayo ee madaxweynihii taliyaasha u tegey miyaad ku mashquulsan tahay hal eray oo warbaahinta dawladda ka khaldamay war cabdikuusow ciyaalxamar baato wax lagaa weydiin mahayo af soomaaliya waxa la booqdahay hadda waa dadka xanuunsan war warka haweenee warka subaxii dhegayso aryaadaha war ma haysiin bilaasha ad u diidaysiina soomaalidu waa bugtaho waa xanuunsan tahay meel kastay joogtana in lagu soo booqdo anigu waa ku tali lahaa sababtoo ah baarlamaankii matalaaya beri gashow gudoonku waxay leeyihiin kooramkii waa buuxsami waaye muga xildhibaanadiiba hadday jiran yihiin saainta kale u fayaabaa haysaa warbow xildhibaanadu suulka ma saaranin miyaa war weligood kuwaan iman ayaa mushaar qaat oo haddayba saas yihiin maalinta mushaarka loo kordhinaya maxay u soo wada xaadiraan war maanay sharci qabta lahayn aryaa iyo kaaba sharci dejin war xeer hoosaadkoodu ma qabto xitaa miya looma dhammaa ku filan war horta guddoonka baarlamaanka maalin kasta ku wahanjabee oo xildhibaankii soo xaadir wey tallaabaa laga qaadaa dhehee ma ay fuliyeen run sheegayaan war xasaanad bay in adeero kuwaasna xasaasiyaddaanba ku nacay war dastuurku intuu qodob iyo xaraf iyo faqro iyo cutub joogo u mar haddii xeer hoosaadka layskula dhaadhaco hawshiisu waa dhammaanta lamana kala baxo warba nimanku waa sharci dejina waxaan jiray haddii dabkii dhaxamoodo maxaa lagu diriyaa bashiirawanna waxaan maqli haddii dawa bukooto maxaa lagu dabiibaa warana waxaan maqli jiray haddii dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday waa su'aal daawayn oo madaaxadaalinayse warkalamaanay war haysiine xarunta dhaqanka abwaan faarax shuuriye waxaa lagu qabtay barnaamijka ayaanka abwaanka oo looga hadlay jiinka webiyada iyo werinta suugaanta waxaana martida ahaayo ka qayb galay laashin axmedday cabdi gaashaan doctores aamine shariif xasan iyo brofesor maxamed cumar dalxa brofesor dalxana wuxuu yidhi jiinka webiyada suugaanta waa ku badnay duuligeedba ereya badan uu soo qaatayna aniga waxaan ka xasuustaa oon ka aqaan budaqabe iyo biyoqabe waa isu baahan yihiin warabwaan bashiir maxamed xorsi meesha uu ka yimid jiin iyo webi ma lehe maxaa u keenay war dhimaal dhaqan oo buuxinaya warma webiga haddana nagula qabsaday bawa suugaanta jiinka webiga maymuun biyo miyaa laga badiyaa axmedday abdi gaashaan miyaa lagu gaadhaa nibdaadee noqo yeeli maaye naarwaaye meeshii naxariis lahaynaya diiq maxaa siri doora aad tiri aryaannaha anigu waxaan dhihi lahay min yirinaabaad yeeli ma yadmoogiye mooxow yaaqan min yirinaabaad yeeli ma yadmoogiye mooxow yaaqan war cabdulla anna waxaan maqli jiray yaxaasma yeere wayska yaal wuxuu yimaadna waayeeda xubintii kalamana ad maqlayseen guud ahaan wanagta dhegeystayaal barnaamijkii kulanka oad kala socoteen k nn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa tuuya iyahow todobkii ku horoogugiu ku taagsaday sida tuuya iyo haw godobkii ku horo gugii uu ku taagsaday tigada isku filayo tigada isku filaaydo ma dubaad isqaadeen ayaan kugu tamaa ayaan kugu tamaa ayaan kugu tamaa ayaan kugu tamaa kli ahayde qurux lagu tilmaamay kli jacaylka wadahayga turuqdo lagu fogaate waxaad tidihii jacaylka wadahayga turuqdo waxaan ugu fogaati waanse kaaga turila caddi uu ku taabe waanse kaaga turila caddi uu ku taabe iga tiiri cashaqa awadaha tusuube فتيني عاشقا أضلحت زوبي تريق بحي لمودي حبناتو sanaantiyo xaragadaad la tiicda tirig baxay lamudi xubnaato sanaantiyo xaragadaad la tiicda tashi igu abuurto lamu daraada tashi igu abuurto talamu daraada ku caweheyey taahe ku tusaaladii jannada iyo tusmadii ammaantaay tusaaladii jannada iyo tusmadii ammaantaay igu daran kalgacaalow la habsan waayo dahli wahaaye socodkee igu taran kalgacaalo ka kala habsan waayo waay socodkii waanse kaaga tugila haddii uu ku taabe waanse kaaga tugila haddii uu ku taabe iga tiiri cashaqa awadaha tusoobe iga tiiri cashaqa awadaha tusoobe taabadiyo islaataa kulanbay gacmo tamaar ku yeeshaan tabantaabadiyo islaataa hadday midigtu keli tahay tahar kuma goyso hadday midigtu keli tahay tahar kuma goyso aniguna tabtooda takuloo u baaniye aniguna tabtooda takuloo u baaniye dabaladaha daraada jiirahaya uyo ogayuhu ma jooge dabaladaha daraada jiirahaya uyo ogayuhu ma jooge waanse kaaga turilaa uu ku taabe waanse kaaga tuhila haddii uu ku taabe iga tiiri cashaqa ahwadaha tasuube iga tiiri cashaqa ahwadaha tasuube